ilaahay balaayo muuqata kaa dulqaado beliya daahira can sacni waqaasin radi allahu tacaala canhu qaala saxaabigaa wuxuu ihi kharajnaa maca rasuulilah rasuulka ilah baanu la baxnay sala allah alay wasalam min makata makaanu kala baxnoon ka raacnay suubanaha nuriidu lmadiinata annagoo madiina markaasi u jeedna yani makaanu ka baxnay madiinaan u laabanaynay falamaa kunaa qariiban markaanu ahayn kuwo u dhow min caswaraa meesha la yidhaahdo waa meel u dhow juxfo u dhow dariiqa madiina ka soo bax marka maka loo socdo ama maka laga yimaado madiina loo socdo dhanka bidix baa loo yarleexanayaa miiqaadka ay reeshaam ka xarmadaan ee juxfo la odhan jiray bay u dhowdahay caswaradu xagga madiinayna xigtaa falamaa kunaa qariiban min caswara meesha la yidhaahdo markaanu u dhownahay nazla nabigu waa degay calayhi salaau wasalaam gaadiidkiisii buu ka degay waa furta halkaasbuu degay uma rafaca yadayhi gacmihiisi buu nabigu kor u qaaday xagga cirka fadaca allaha saacatan ilaahay buu in nabar ah baryahayoo tooghayay uma hara saajidan sujuud buu la dhacay nabigu uma hara waa hoobtay saajidan isagoo sujuudsan duca markuu cabaar waday nabigu gacmaha ilaahay kor ugu taagay famakaa fi sujuudi wey sujuudi wuxuu ku nagaaday suubanuhu tawiilan in dheer uma qaama nabigu waa istaagay farafaca yadayhi saacatan mar labaad buu sujuudi ka soo toosay haddana gacmihiibuu kor u taagay ilaahay buu baryey uma khara saajidan mar labaad buu nabigu hoobto sujuuday facalahu alaaan falka asaga saddex jeer buu nabigu yeeloo ku ceshay waqaala wuxuuna yidhi markii u dambaysay sujuud uu ka soo toosay innii sa'altu rabbii rabbigay baan weyddiistoon baryey rabbigay baan toogay wa shafactu liummatii ummaddaydina waan u ergeeyo in ergada ummaddaan u ergeyn laga aqbalaan rabbi weyddiistay fa acطaanii ilaahay wuxuu isiiyey markii koobaadeen baryeen sujuuday ulua ummatii ummaddayda uludka inaan u shafeeco qaado saddex meelood meel saddex dalool saddex waaxood marka loo jabiyey dalool aan u shafcaaqada rabbiga aqbalay fakharartu saajidan lirabbii shukran rabbigay baan u hoobtoon u sujuuday anoo u mahadnaqahaya uma rafactu ra'sii madaxaygii baan soo qaaday fasa'altu rabbii liummatii ducada dheerada arkayseen baan haddana rabbi bariyey fa acطaanii mar labaad rabbi wuxuu isiiyey ulua ummatii ummaddayda saddex meelood meel buu isiiyey fakharartu saajidan lirabbii shukran rabbigay baan u sujuuday sujuudu shukri aan u adoonnimana aan muujinayo uma rafactu ra'sii fasaltu rabbii liummatii faacطanii ulu اlآkhar qaybta u dambaysana inaan u shafaac qaadayo ayaa markaasi la siiyey fakharartu saajidna rabbi sujuudda u dambaysana sidaas inaan rabbiga ugu hoobtay rawa abu daawuud abu daawuud baa wariya wa min ariiqihi ariiqiisa waxaa ka wariya oo kale adya almaqdasi fi اlmukhtaara idan wadaadka muxaqiq hoosta sanadka xadiidka waa daciif buule waa iska ikhtiyaar un wadaadaha qaarkood ay qabaan laakiin hawshaasi waa ku khilaafsan yahay khilaafku nawowi ragga khilaafayna wejbuu leeyahay wej buu oo sanadka xadiidka wuxuu daciif ku yahay la sheegaa wadaad waxaa ku jira muusa bnu yacquub muusa bnu yacquub ibnu cabdillaahi bni wahab azamaci almualibi ayaa ku jira ninkaasoo laysku khilaafsany mukhtalafun fiihi ah xufaad waa isku khilaafeen iqadiisa twiiqiisa iyo tajriixiisa alimaam ibn maciin markii la weydiiye wuxuui waa iqatun abu daawuud oo saaxibu sunan ah oo xadiidkana wariyey markii la weydiiyey wuxuu ihi waa saalixun ibn اlmadini asagu wuxuu ihi waa daciif daciif buu yidhi marna wuxuu yidhi waa munkar اlxadiiث waxaa ninka axaadiidka ka warsha imaamka cabdiraxmaan mahdi la odhan jiray mashaayikh dhowrna waa leeyahay waa rag ninay sidaa iskugu khilaafeen xufaadda waaweynee xadiidkii rijaalulxadiid laba wadaado culculus oo ibnu maciin abu daawuuda meel bay mareen ibnu meel buu maray ummadda intooda kalena waa ciyaalun calayhim ibnu xibbaanna wuu tawfiiqiya raggaa kaleu raacay ee yaxya maciin iyo wuxuu raacay abu daawuud buu raacay adyaa almaqdisi laftirkiisu xadiidka wuxuu ku soo saaray mukhtaaradiisu waxaad moodaa inuu xoojinayo ra'yiga abu daawud xadiidku inuu sugan yahay walidaalika alimaam اnawowi halkan xadiidka muusan ku xukumin laakiin kitaabkiisa khulaasat اlaxkaam la yidhaahdo wuxuu yidhi rawahu abu daawuud biisnaadin jayid rawahu abu daawuud biisnaadin jayid walam yudacifu xadiidka abu daawuud baa wariyey sanad wanaagsan buu ku warshaa abu daawuud mana daciifinin intaasu ku gaabsaday khulaasat اlaxkaam sharxu lmuhadabka oo kitaabka majmuca u taqaanaan buu xadiidka haddana ku soo ceshay oo kaga hadlay sujusugra markaasuu wuxuu yidhi eh, laa naclamu dacfa axadin min ruwaatihi xadiidkani ragga wariyey midna ma ogin inuu yahay walam yudacifu abu daawuud abu daawuud baa soo saaroo ma uusan daciifinin fahuwa cindahu xasanun abu daawud xadiidka agtiisa waa xasan buuri mar wuxuu hi waa walam yudacifu abu daawuud marna wuxuuba in aan rawaada ku warisaayey ragga rijaasha sanadka ku jira nin daciifa uusan ku ogayn abu daawuudna uusan daciifinin xadiidku marka abu daagtiisa uu xasan ka yahay ra'yiga uu nawowi sheegay waxaa la qaba alxaafid almunaawi fii kashfi اlmanaahij kitaabka la yidhaahdo rawaahu abu daawuud biisnaadin jayid min xadiidi caamir bni sacdin can abiihi walam yudacifhu sidaasuu yidhi asaguna halkaa ayuu marayaa marka ra'yiga ah ra'yiga marka tadciifka ah waa ku dhisanyay iyo wadaadkaasi sheekhiisoo la yidhaahdo yaxya ibnu xasan ibnu oo ibnu xibbaanna tawfiiqiyo abu daa'uudna ka aamusay xadiidkiisana uu cuskaday wax jarxiyana uu sajino majhuul xalay wadaadda ku sheegeen abu daud maadaama abaqadiisa ay sarrayso ibnu xibbaanna tawfiiqiyo wuu socodsiiyey diyaa maqdisi baa ku raacay wadaadahaas nawowi kamidha ah ku raacay marka xadiidku macnaha ayaa yaa lagu daciifiyaa laakiin ninka raba inuu taxsiiniyana wejkaasuu maraya xasanka u maray nawowi iyo maray abu daawuud baad moodaa inuu roon yahay maadaama xadiidku fii fadaa'il acmaal uu ku saabsan yahay waxaa mudan in la baraarujiyo imaamka abu nawowi kitaabkiisa sharxu muhadabka iyo khulaasatulaxkaamka axaadiid kan ka xoog badan ayuu baabka ku keenoo ku bilaabay xadiidkanna waa u dambaysiiyey axaadiiii marka ka caddayd ee ka xoog badnayd inuu keenay ahayd waxaa dhici karta marka yaadku inuu taaliifkiisa horeeyey baa dhici karta ama kutubta qaarkood ka horeeyeen waxaa ka mid a ah xadiidkii abubakr nufay bn oo ku keenay khusulaxkaamka uu ku keenay oo uu ka hadlay inuu xadiid xasana yahay abu daawuudna uu baabkaba ku bilaabay oo xadiid xoog badan ah xadiidka wuxuu leeyahy nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku farxa markuu arko sujuudu shukri buu la dhici jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ku farxo markuu arko sujuud shukri buu la dhici jiray nin xidhnaadaad ku rafaadsanayd baa laguu soo daayey balaaya ilaahay kaa sii daayey shukri dhibku haysay rabbi kaa fayda waad caafimaaday sujuudu shukri ilmo dhammaystiranoo wanaagsan baa ilaahay ku siiyey labiyo dhadda kuu doonaba ha noqdee sujuudu shukri muslimiintii baa guulaystay idan sujuuddaasi waxaa weye waa abaalgud ashukru cinda alcarab wa alictiraafu biاlnicma waاlimtihaalu biاlkhidma la yidhaahdaa inaad ictiraaftood qirato ilaahay inuu abaal iyo gallad kuu galay dhaqankeedina lagaa arko haddaad weligaa iska tiraa hebelow abaal baan kuu hayaa waad i wanaajisay warbase lama rabo aan ku wanaajiye maxaa xaggaada ka imanay waa inaad dhaqdhaqaaqdaha waxun lagaa arko nin abaal loo galay sidii waa inaad u dhaqanto alictiraafu biاlnicma waاlimtihaalu biاlkhidma adoo aaminoo ictiqaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu gallad iyo gacan kugu leeyahay oo bannaanka taal lagaana helo dhaqankeedu abaalkii aad guddo nabigu ilaahay buu baryey ducadii baa laga aqbalay idan shukri buu la yimid marka nabigu hadduu wuxuu ku farxo arkaba sujuudsugaa ula dhici jiray xadiidka abu daawuud baa soo saaray kan hadda ad haysaan buu ka horeeya oo baabku ku bilaabaaba waxaa ka mida axaadiistuu keenay ninka la yidhaahdo nawowi kutubtiisa kale uu ku keenay xadiikii bara ibnu caazib xadiikii caanka qiimaha badnaa oo weliba calaa shardi lbukhaari ah bukhaarina awalkiisa hor u wariyey fii saxiixi uu ku wariyey inuu ku bilaabay ahayd xadiidka wuxuu leeyahay nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray khaalid bn waliid iyo saxaaba la socotu diroo yaman buu u diray qoys ballaadhnaayo reer hamadaan la odhan jiray buui diinta ogu yeedha waxbana hala dagaalamine dacwada gaadhsiiya haddaydan ajiibaanna khayr hadday diidaanna igu soo warcesha khaalid baa ciidanka hogaamiye ducaadda ahaa waa loo tegey diintii baa loogu yeedhay falam yujiibu inay hogaansamaan waa diideen bal inay saxaabada la dagaalamaan bay isku dayeen saxaabadun waa isdifaaceen kadibna waa soo laabteen madiinay yimaadeen baraa ibnu caazib baa ciidanka la socday nabigu buu xogtuuka nabi allow qoyska ii dirtay intaan diinka ugu yeedhi karra waa ugu yeedhna laakiin waan kari weynay haddee maxaanu samaynaa nabigu wuxuu idhi gawar suga go'aan kalu qaatay sayidina cali buu calan iyo bandiirad u xidhay ku laaba reer hamadaan ciidankii khaalid la socday wuxuu hi raba inuu cali la laabto wuu laaban karaa ninkii rabana waa iska joogi karaa ile safar dheer baad soo gasheene baraa ibnu caasib wuxuu waxaan ciidankii mar labaad noqday cali raaci ku jiray arlaa'igii reer hamadaan deganaayeen markuu cali tegey oo kitaabkii iyo dhambaalkii nebi maxamed u soo qoray akhriyey oo dacwadii diinka ugu yeedhay reer hamadaan dhan waa islaameen hal nin kama hadhin ali on soo laabanin baa nabiga bishaaradii loo keenay faras dheereeya la soo diray madiina nabiga lagu bishaareeyey in rahmadan ay islaameen fakhara lilaahi saajida markii rahmadan waa islaameen iyagoon la gumaadin ayay diinkii soo galeen nabigu sujuud buu dhacay markaas wuxuu yidhi assalaamu calaa hamadaan assalaamu calaa hamadaan buu nabigu saddex goor ku celiyey xadiidka waa xadiid saxiixa abri iyo bayhaqi iyo jamaaca min ahli cilmi baa wariya alxaafid almundiri baa saxiix yeelay nawwi baa saxiix yeelay bayhaqi baa yidhi waa saxiixun calaa shardi albukhaari awalkiisa xadiidka horaantiisana bukhaari baaba wariyey saxiixiisa ka fiirsha xadiidkaas bayhaqi markuu tacliq wuxuu wa sujuudu الshukri fi tamaami اlxadiiثi صaxiixun calىa sharطihi bukhaari buu u jeedaa saxiixun calaa shar xadiidkaasaa ugu xoog badan baabka waxaa ku yimid marka abari fi taariikhi kadalika bayhaqi fi sunan wa fi shucab wa fi lmacrifa wاruyaani fii musnadihi buu ku warya xadiidkaasuu saxiixa xadiid badan baa jirta sujuud shukri marka xadiidkii marka axaadiidta ugu tabardaraa inuu baabka ku keena kagana tago waa mulaaxada mulaaxada aan la aqbali karin weeye inaad ifahanteen baan u malay xagga dhaqanka saxaabadu dhaqan bay u lahayn sunnada nabiga ay ka qaateen bay ku dhaqmi jireen sayidina abubakr sidiiq waad garanaysaan axaadiistii aaaartu keenagu ku keenay khulaasat alaxkaam fi muhimaat alaxkaam sayidina abubakr sidiiq khilaafadiisii markii loo soo sheegay gaaladii reer bani xaniifa inay go'een muslimiintuna guulaysteen murtadiintu lugta la baxeen musaylimat alkadaabna la dilay khara lilaahi saajida shukri baa la yidhaahdaa sayidina cali markuu khawaarij u dhil qaaday ee yowma nahrawaan lagu kala baxay ee tilmaantii nabiga bixiyey ninkii gacmaha gaagaabnaa ee kharribnaa ee nabigu tilmaamay uu ka dhex raadiyey ragga go'ay khawaarijta ahaa oo muddo la raadinayo oo la waaye cali walbahaara oo yidhi show kuwuu nabigu sheegay kuwaan hayn baad gumaaday yaa meel faraqa rag ku dhammaaday oo ah yushuu hoosta u yaalaaba kuwana balroga burbaara mar dambaa salka laga soo bixi markuu arkay ninkuu nabigu tilmaamo ragga dhex yaalla suyushugii buu la dhacay kacab bnu maalik waad garanaysaan dheeraan soo mara towbada markii loo sheegay ilah inuu ka toobad aqbale muxuu sameeyey khara lilaahi saaj wa ariiqat اlmuslimiin wاsaxaaba sunno haabita weeye sunna haabita nabi maxamed ka sugan saxaaba ka sugan markii ilaahay dhib kaa qaado ama dheef bannaanka taalla kuu soo korodho mahadnaq iyo addoonnimaa lagaa rabaa sujuud shukri waan isla garanaylat xukumkeeduna waa sunne eh waajib ma aha baabu fadli qiyaami اleyl intaana ka tegin looma shardiyo weyse looma shardiyo loomana shardiyo qiblada in la qaabilo suuqa bartankiisa adoo maray yaa la yidhi hebelow afka lagu sare hee gabadhii wiil bay umushay qac ka siinaysa wadaadku ma yahay idinkaa waalan dheh uma rafaca yaday qaar adde gacan korba kula yaabayaan kuwaas meelaan joogaa burhku lafabixi bur intaad qaadato lugtay qaadaanba jiba kuwaas weyse looma shardiyo way fiicanta inaad weyse qabto laakiin hadday hawshu lagugu bishaaray oon weyse qabin waad iska sujuudi biitifaaq اlmuslimiin qiblada inaad qaabishana laazim ma aha bari baad u sujuudi xaggaad u sujuudi meesha wejigaadu aadan yahay kugu qabaataad ka sii daynaysaa fainamaa tuwallu faama wajh ullaahi wey labadaa midna looma shardiyo taa ogaada maxaad la akhrina waad mahadnaqi maxaad la akhrin maxay ta inaad mahadnaqdaa la rabaa ilaa wadaa mahadsan baadihi oo balaayada iga fayda waad sii dayni haddaad carabi garanayn af soomaaliya la kala bax haddii aadan xataa soomaali fiican aqoon qolihii meelaha ku dhashto sujuuga aad tahay sawaaxili ka sii daa afboornash maxamed ilaah ku barya dhib male mm. rafac yadow baan gaari doonaa aba maxamed baab gooniaa iman doona kitaabu dacawaad baan ku gaaraynaa insha allah iska sug mar ducaysanayso inaad gacmaha kor u qaaddo waa min asunan waa min asunan xilligeedaan gaari doonaa insha allah wixii khilaafka ku jira masalada baabu fadli qiyaami lleyl wuxuu baab yahay fadliga ku jira qiyaamuleylka yacni qiyaamuleyl iyo salaatuleylna waynu soo maray waxaa laga wado qiyaamuleyla waa habeenkii markaad seexata kadib wixii salaadeed tukataa la yidhahdeed soo kacdo qiyaamuleyl alqiyaam min annawmi uma asalaatu fi lleyl qaala allahu tabaaraka wa tacaala ومن الليل habeenka barhkii nabi maxamedow fatahajad ku soo jeed oo ku wardi oo ilaahay ku bari bihi biqur'aan min alleyl bacd alleyl habeenka barhkii badankii intii rabbi kaa waafajiyo fatahajad bi hujuudku waa tarku noom hurdadoo ka tagtaatahajudku waa hurdadooda ka tagto hujuudkaabaa kale la yidhahdaa hurdada la yidhaahdaa wa min alleyli habeenka barhkii nabi allow fatahajad ku jeed oo ku tuko bihi bilqur'aani naafilatan laka asagoo dheeraad kuu ah tahajudka iyo qiyaamuleylka adigoo daraja laguu korina dembi lagugu dhaafi maayo naafilatan laka wey inagu laakiin wixii salaadii khayran la nimaadno ilaahay dembigu inagu dhaafaa dacwaadkeennoo ku aqbalaa cawraadkeennoo ku asturaa markii hawluhu isku toosan yihiinna waa lagugu dalacsiin laakiin nebi maxamed qufira lahu maa taqadama min dembihi wamaa ta'ahar mar hadday sidaa tahay salaatuleylkiisu waa ziyaado fii xasanaatihi ee dembikiisa lagu dhaafi maayo naafilatan laka ay ziyaadatan laka calى darajaatika wamanزilaatika loo jeeda casaa an yabcaثaka rabuka maqaama maxmuuda rabbigaa wuxuu mudan yahay inuu kaa soo saaro maalinka qiyaamo goob iyo meel la mahadsho maqaam la mahadsho oo maqaam shafaaca alcudma loo jeedo ad garanaysaa idan waa nebi maxamed aayaddan iyo axaadiid hutimidiisuu nabigu u laasimi jiray marka la eego jamaaca min asalaf iyo culmo fara oo saxaabiya taabiciin iyo fuqaha baa le waxay leeyihiin tahajudku ama qiyaamuleylka suubanuhu waajib ku ahaa amarkaas sariixa meesha yaalla wamin alleyli fatahajad bih min leyla ilaa qaynisfa unqis minhu qaliilan aw zid calayhi awaamir baa nabiga la saaray weligiina kama tegin haddaan xanuun iyo marad uusan dhaafinin hadday hurdalla tagta ama u xanuunsadana barqinkii buu qadayn jiray oo inaga soo marray suubanuhu salaadihiisa sunnada ah wuxuu u jiray siduu u dhowray u ilaaliyo waajibaadkiisaiyo faraadishiisa shaaficiyuna sidaasay qabaan waana khasaaista nebiga yidhaahdaan waa min khasaa'is arasuul ummadda inteeda kale tahajudku witirku sunna uu yahay amaa suubanuhu tahajudku waajib buu ku ahaa adilada macnahaasi loo cuskaday qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi markuu ammaanay dadkii ilaahay kitaabkiisa rumeeye ee qur-aanka ee ku dhaqma tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici dhinacyadooda ka fogadoo ka dheeraada gogosha iyo meelaha la seexdo yadcuuna rabbahum khawfan waamacan wamima razaqnahum yunfiquuna waad garanaysaan aayadda waqaala tacaala kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun kaanuu waxay ahan yahjacuuna kuwii seexda qaliila min alleyl sidaasay aayaddu iskugu xidhantahay adu tafaasiir badan baa ku jire maadu inay sila tahay naafiye ahayn masdariyana ahayn ayaa macna ahaan ku quruxsan wayahjacuuna khabarkii kaanuu baad ka dhigi inta dambarooda ku tacaluje kaanuu waxay ahayn muslimiinta wanaagsan ee ilaahay meel wacan u geeyey maa yahjacuuna cafwan kaanuu waxay ahayn qaliilan min alleyli yahjacuun yahjacuuna kuwa seexday ahaayeen qaliilan min wax yaru habeenkii ka mida yani inta badan way soo jeedi jireen wey niska horey xoogu seexdaan niska dambe waa soo jeedaan haddee fiidkii iyo cishana waaba la soo jeedi haddaad meelaha saddex saac seexato ama afar saacba seexato sideed saac iyo sagaal saacna soo kacdo habeenkii badankii hadda waad soo jeedday habeenkii badankii waad soo jeedday laba saac ama saddex saac baad ka jiiftay sidaasay ahaayeen wey wabilasxaarum yastakfiruun idan aayadahan qur-aanka waxay muslimiinta ku caraabinayaan ah, fadliga uu leey qiyaamu lleyl axaadiis badan baa ku timid laba adoon nabigu wuxuu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la yaaba laba adoon ilaahay waa la yaaba waa u bogaa waxay samaynayaan addoon intuu duulo ciidan muslimiinoo gaale ku duulay raacay ciidankiisi ay jabeen oo carareen kadibna u arka ciidanku sii ordahaya ka cabsada asagoo inuu cararo gaalada ku laabto laabtofooda geliyey ilaa la dilo u shahiiday addoonkaasi ilahay waa u bogaa waa la yaaba ciidankii tolka carar waa la jabay keligaa inaad soo mutoo tiraa leelaha inaanan maanta anu gaal ka cararaynin shahaadaan doonanhayaa oo soo maqiiqdo oo dagaalanto oo lagu dilo ilaahay aad buu u jecel yahay addoonka labaad waxa weeye xilliga dadku jiifaan ninka ilaahay dartii u soo kaca asagoo cadaabka rabbiga ka baqaya khayr iyo jannana raadinaya ee tukada qiyaamuleylka xadiid kaleo xasana waxaa ku yimid maalinka banka qiyaamo muslimiinta laysugu keeno oo lasoo dhaafo siraadka oo mu'miniintu bannaanka lasoo tuuri intaan weli jannada loo fasxinay galaan yaa malag ha dhawaaqaya may maqlaysaan haa maanta ilaahay dad buu karaamayn doonaa maanta dad buu rabbi eh, sharfi doonaa qadarin doonaa waadna ogaan doontaan hanqalkaa la wada taagahaya markaasuu ilahay malig mar labaad wuxuu odhanaya waxaa maanta ilaahay sharifahaya oo karaamaynaya dadka habeenkii wax yar ka seexan jiray markaasay marmahayaan way baxayaan si otomaatig u baxayaan goonibay u istaagahayaan saxaabigii marka nabigu wuxuu fakaanuu aqala min alqaliil in yaroo muslimiinta kamiday noqonayaan dadkaasaa si goonio loo karaamaynaya marka qiyaamuleylka habeen dhoweed waa aniga iga hadlaaye ha lagu dadaalo can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat kaana الnabiyu nabigu wuxuu calayhi الsalaaة wasalaam yaquumu min alleyli habeenkii buu nabigu istaagi jiro oo tukan jiray xataa tatafatara ilaa ay dildilaacdo ay bararto qadamaahu adimihiisu lugihiisi barakaysnaa ay baran istaagi dheeraa yay gorori jireen markaasaa dhiig iyo barar baa gelaya lugtu markay barartaan hadde wejeer iyo dildilacbay yeelanays faqultu lahu nabigu waxaan ku idhi lima tasnacu haada nabi allow sidan maxaad sugu dhibi yaa rasuullah rasuulka ilaahayow waqad gufira laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar iyadoo laguu dhaafay dembigaada kii horey kii dambeeyeyba hooyadeen keligeed me ummadda badankeed waxay aaminsan tahay ruux haddaad aragta dadaalaya oo cibaado badan ku wada oo qur-aan akhris fara badan samaynaya waa ruux amale darajaha laguu kordhiyo ama dembi ha laguu dhaafo ama naar aad ka badbaadid ruuxaas ruuxaan ma'aalkiisa ka warqabin iyo aayatinkiisa in ogeyn meeshuu ku beekhaami doono iyo wuxuu mudan doono aan ka warqabin baa aad u dadaalo oo jannana raadiya naarna ka carara nabi allow adu waaba laguu sheegay hawshaada waa iska go'aansan tahay maxaad isku dhibi bay jirtay hawyadan caaisho waxaa ka maqan dadka badankiina ka maqan keligeed ma ahe markaa ka maqnaa oo nabigu ku baraarujiyey asbaab badan baa keenta addoonku inuu ilaahay si fiican u caabudo ma aha keliya janno geliddeed in la raadiyo ama naarka cararkeed addoommaha ilahay waxay u caabudaan maxabbatan lahu jacayla rabbi jecel yihiin bay u caabudayaan iyagoon khowf iyo ciqaab naar midna eegin nabigu wuxuu ilaahay u caabudayaa shukran haddii adiga lagu yidhi dembigaada horaa lagu dhaaf dambana waa lagu dhaafay ummaddo dhan adaa u fadli badan wixii bashari bani aadana liwaa alxamdina adaa lagu siin ummadda u ergayn doona oo waxaadi lagu bagaateeye haa waa sugahay iska fadhiisa hawshu ma ah anaa karaamaynta rabbi ku karaameey inaad ka abaalgudda la rabaa inaad ka abaalguddo ood ilaahay subxaanau wa tacaala u mahadnaqdo ood addoonnimo muujiso ayaa la doonaya nabigu wuxuu yidhi caalis u jawaab qaala wuxuu yidhi intaaba ha dhacdou dembigaygu hore iyo kii damba hala dhaafee afalaa akuunu cabdan shakuura afalaa akuun ma waanan noqonayn oonan mudnay inaan noqdo cabdan addoon shakuur ilaahay u mahadnaqa ilaahay abaalkiisa way ugu leeyiin nicmooyinkiisa ka abaalguda mahadnaq badan muttafaqun calayh shukrigu waa maxay shukrigu waa in abaalkii lagu galay fal aad ku muujiso fal aad ku muujiso idan cibaadadan waa cibaadatu shukrin uu nabigu la imanayo dembidhaaf mid lagu raadinaya ma aha ee waa maxay ilaahay inuu galladii iyo abaalku galay nicmooyinkiisa ka abaalguduu rabaa wa can muhiira bni shucba naxwahu baa ka sugan asaguna muhir bn shucba caaisha hadda haynaaye muhiir bn shucbana waxaa ka sugan oo laga wariyaa naxwahu naxwa xadiii caaisha xadiidka caaisho kale xadiid lamida muttafaqun asaguna idan sidaas weeye soomaalida dhaqankaa way qabaan aminkan weyleyin su-aashoodina caaisha ay weydiisay oo kale weytuunka waa ku jiraa soomaalidu hadday arkaan nin cumrada ku noqnoqonhayo oo kacbada markuu tago ooyahayo oo maantoo la dawaafayo o qur-aan alla kan dembigu gala weynaa bay ku kan dembigu galay weynaa dhaqankaa way weleeyihiin qolyo reer midogaa laga sheegahayey dibaa reer koonfureeda soo xajiyeen bay markay kacbada yimaadeen bay aad ugu baroorteen oo dawaafeen naftu ka bax ayagoona dingirix bay dhihi waayeen reer midowgii qallayfkiisii weeye heblow maxaa inugu dhacay buui kale raggu waa ku oodahey baron inagu maxayna helay inagu madhig islaam baan gallay kuwan dad bay soo baabi'iyeen waxay sameeyeen bay isogyihiine inagu ma islaam baynu laynay waa qalafsanaanta soomaalida waxooduba waxaa weye cibaadada waxay moodahayaan in waxuun iska tirtirhaya oo balaayo uu soo qarbuday keliya in loo dhaafa raadinhayo inuu cibaadaysto war abaalgudka iyo ilaahay jacaylkiisa ayaa wax walba ka khayr badan jamaca minas waxay odhan jireen xataa haddaan cadaab iyo naar jiri lahayn ilaahay weynin aan weynayna iyo jacaylaan jeclaan rabbi u caabudi lahayn yani macaani badan baa rabbi loo caabudaa wey wa can cali radi allahu tacaala canhu ana الnabiy sal ly slam taraqahu nabi maxamed baa ku soo guureeyey taruuq waa habeennimo in lagugu yimaado ana الnabiya calayh الsalaa taraqahu wa faatimata leyla faaime iyo sayidina cali oo gurigoodu jooga inuu nabigu habeenimo kusoo guureeyey faqaala wuxuu idhi alaa tusaliyaani cali iyo faadum miyadeen tukanayn maa tukataan xilligaad shiftaan waa maxay muttafaqun caleyh xadiidkood garanaysa waanu soo maray markaasuu sayidina cali yidhi nabi allow nafta iyadu ilaahay gacantiisay ku jirtaaye markii rabbina waafajiyaannu soo kacaynaa nabigu intuu qosudu iskaga laabtay isagoo gacmihiisa ku garaacaya bowdyada wakaana jadala aayadda akhrinhay muxuu imaamku sheekhu cafwan daraqahu ee ataahu leyla imaamku wuxuu usoo gabsaday xadiidka maxalushaadka ku soo gabsaday inuu nabigu gabadhiisii iyo inadeerkii oo uu yahay sodogii oo xilidkii laga xishoon jiray oo habeen aan loo dhaqaaqi jirin yuu nabigu habeennimo ku soo guurayy oo yidhi toosa oo tukada maxaa idinku dhacay xilligaad jibtaan waa maxay yani meeshay nabigu ka joogtay salaatuleyl iyo qiyaamu leyl buu xadiid kutusahaya waa xilli habeenima inaga daa biniaadamka kalaama la dhihinba iska badaa marka gabadhaada iyo wadaadkeedii la jiifa albaab ku garaaco tooso maxaad u tukan ladihiin hawsha loogu dhiirinhayo hawl sahlan ma aha wey saasuu sheekhu xadiidka u keensaday intii dambena uu iska gooyo waxba kama khuseeya baabka daraqahu macnaheedu ataahu leylan habeenimo u yimid oo ku soo guuray can salim bn cabdilaahi bni cumr khaaab radi allahu tacaala can waxaa kaloo marka ku jira in sunanka iyo khayraadka waaweyn dadka adiga ku xiga ama ahalkaaga ah xidid iyo xigaalaba ay wanaagsan tahay in la amro oo loo sheego hadday xaqi markaad u sheegto ood ku dharijiyaanna lama se daba istaago war idinka dhaqaaqi maahaye naftiinnu inay ilaahay gacantiisa ku jirto waan ogahay toos nabigu ma sii dhihi baraarujin baa kugu filan ruux hadduu is dhariijiyo iskaga tag amar macruuf baa sidaa iska aba sayidina eh, eh, axmed bin xambal abu cabdillah imaam ahli sunna waljamaaca yaa la yidhi nin baan xumaan ku arkay ka reeb buuri waan ka reebay wuu dayn waayo faraha ka qaad buuri markaad ku aragtaba ur iska daadhe hadduu dayn sii wado ama hadal ku yidhaahdo ha u jawaabin hadiga ha ku celinin maxaa yeele marka dambe naftaad u argoorsanaysaa xoguu xardu nafsi baa ku gelaya ilaahay baa noo soo ducee barwood baad nala tagtay wadaad war noo ducaa ku hayne baasha faraha ka qaa marka dambe dagaal adiga isaga waad murmaysa murankaa dambe khayr ma aha see hadal lagugu soo celinayaa nin sheekhu weyn baaba tahaye buu shaydaankaa dhaadhicinaya marka hore waad fiicinayd marka alintisaar linafsi baa meesha ku jira iskaga tag buu axmed yidhi ruuxa khayrka u sheeg wanaaga far kana dhaqaaq dad awood markaa leedahay wax ka qabo can sahl bn cabdillaahi bni cumar khaaab radi allahu tacaala canhu can abiihi ana rasuula اllahi salى اllahu alيh ali wasalam qaala nabig wuxuu nicma arajulu cabdullah nin baa cabdulaahi u wanaagsan nin baa wanaagsanoo cabdulaahi baa ninimo ku wanaagsan cabdullahi bni cumar weeye hadda low kaana yusalii min alleyli hadduu habeenkii tukan laha wale cabdulaahi bni cumar waa nin rageed diraca buu nabigu le alayh salaat wasalaam hadduu ku dari lahaa salaatuli inuu tukado qaala saalim wuxuu yihi cabdulaahi wiilku dhalay ah caruurtiisana u jeclaa fa kaana cabdulaahi aabbahi wuxuu ahaa bacda daalika intaa wixii ka dambeeyey nabigu sidaa ku yidhi laa yanaamu min alleyli ilaa qaliila habeenkii muusan seexan wax yar mooye habeenkii muusan ka seexan wax yar mooye habeenka mswaxyaran buu ka seexan jiray inta kale qiyaamuleyl salaatuleyl buu ku jiri jiray muttafaqun calayh xadiidku qisuu le fi saxi bukhaari qiso khataru xadiidkuu leeyahay cabdullaahi baa ka sheekeeyey ibni cumar wuxuu yidhi xilligii nabigu calayhi salaatu wasalaam madiino joogay ee muslimiintu diinka ku cusbaayeen nin walba riyada wanaagsana uu arko nabigu u sheegi jiray salaada fajir markaan tukanno markaasuu nabigu u fasiri jiray oo riyada u cabiri jiray waxay tahay u sheegi jiray saxaaba badan baa riyooyin wanaagsan ku riyooday oo nabigu u fasiray waxaan jeclaystay buuri aniguna inaan riyo arko nabigu ii fasiro baashi baan ku xagwa in muddo ah dambe ayaan riyooday buuri maxaan ku riyooday anoo jiifa waxaan ku riyooday inay laba malag ii yimaadeen garbahay qabteen war xaggeed wadaan naarta way sii qaadeen say ii wadeen bay naarta idul istaajiyeen oo ceel dheer aad moodo udadaan garan hayaan ay ku jiraan iyo inaanan garanayninba laga buux anuu argaxsanoo le goorbay kugu tuurahayaan yaa mala kale soo orday markaasuu war sii daaya sii daaya asaga loogu talagalay meehe wadaadkaa ka naxina ka leexda markaasay sii daayeen buuri waan baraarugay riyadaasaa i dhibtay nin yaroo dhallinyaraan waan ahan weli guursan ibnu masaajidka nabigaana seexan jiray xilliga ayada ee la qaadhayo ee lala aaday <laughs> jahannama ee malagkale ilahay ku badbaadiyey walaashay xafsa intaan u tagaanay buu riyadaasaan arkaye nabigana waan ka xishooni bal iigu sheeg nabiga bay xafsa u sheegtay riyadii nabigu cabbaar buu aamusnaa markaasuu sidan yidhi xadiidkan ku yidhi nicma arajul cabdullah low kaana yaquumu min alleyl riyo la riyooday buu nabigu ka arkahayaa in cabdulahi usan ku fiicnayn salaatuleyl maxaa yeelay nabigu wuu arkaa cabdulaahi salaadaha kale faraaisha meel buu saaraa farad hadduu ka tagana naartaa la gelin lahaa malag oga soo gurmadeen warka leex ma dheheen laakiin waxaa keenay inuu naar ku dhowaado oo la tuso waa xoogu gaabis kale oo ka jira xagga sunanka sunnooyinka naar lagaga badbaadana waxaa u culus hee qiyaamu lleyl nabigu marka halkaasuu cabdulaahi ka canaantay nicma arajulu cabdullah low kaana yusallii min alleyl cabdullahina muxuu ku jawaabay maalinkaa wixii ka dambeeyey saan garbaha loo qabo naar loo tusin habeenkii wax yar buu ka seexan jiray qisadaasu xadiidkuu leeyahay fi saxi اlbukhaari marka la socda muttafaqun calayh وعن cبد الله بن cمر cاص رضي الله تعالى عنهma قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم يا cبد الله وفي رواية يا cبد الله بن cمر cبد الله بن cمر cاasow laa تkن مثل فuلان hebelow kale ha noqon hebelow kale ha noqon waxaa loo asturay للsatri muslimiinta asal waxaa weye hadday khaldamaan khaladaadkooda waa la asturo lama sheego lama ceebeeyo lama facshiro allahuma inuu mujaahir bilmacaasi yahay mooye nabi allow hebeel muxuu bi'iyey kaana yaquumu leyla habeenkiibuu tukan jiray fataraka qiyaama lleyl salaadu habeenkiibuu ka tegay qiyaamuleylki muttafaqun calayh idan laba cabdulaahi nin walba markuu nabigu sidaa ku yidhi saxaabada ugu qiyaam leyl badan bay ahaayeen an mauud radi allahu tacaala can idan xadiidka waxaa ku jira in laysku qoonsanayo rixa muslimka inuu ka tago qiyaamuleylka isagoo waajibba kugu ahayn haddana waa shay tusahaya iimaankaada iyo wanaagaada waa xilliga ilaahay subxaana wa tacaala lagu weyre xeel la baryo la toogo waa xilliga faylasha kugu adkaada ilaahay loo gudbiyo waa xilliga ducada la aqbalo saacatu lijaaba ku jirta lama fududaysto saacatulijaaba xali aan soo maraynay ee jumcada ku jirtay mid lamida iyo habeenka niska dambena ku jirta aad marka waa in loogu dadaaloon la fududaysanin وcan ibni mascuudi radi allahu tacaala canhu qaal dukira cinda الnabiy nabiga agtiisa waxaa lagu sheegay rajulun baa la sheegay oo naama seexday leylatan habeen dhan xataa asbaxa ilaa waagu u baryey gabalka dhacasuu u seexday buu u quurinayo waagu ugu baryey qaala subanu wuxuu i daaka ninka aad sheegaysaan rajulun weeye baala shayaan oo shaydaanku uu ku kaajay fii udunay dhaghaw kaga kaajay waa dhagihiisa uu shaydaan kaadi ka buuxshay ma ninuu shaydaan ku kaajay baa kici kara aw qaala ama nabigu wuxuu yidhi fii uduni dhegtiisuu ku kaajay muttafaqun calayh maca daahirka xadiidkaa lagu soconaya oo waa xaqiiqo inagaan arkaynin mooyeen markay hurdadu inala tagta ee caawo dhan khuulinee salaaddu ay naga tagto dhagaha waxaan la kici kaadi baa inaga buxdo fiidmeer kugu kaadiday baaba loo adkaysan karin shaydaan ibliisoo kugu kaajay hadde warkiiba jooji innagun baan arkaynin mooyeene hawshuha xaqiiqo qolya waxay dhn laga wadaa shaydaankaa dhegta wuxuu kaaga akrinaya kicin habeen dheer baa kugu dhiman iska naso waa tukata waajibkii maxaa jamaca min aslf ibn maciin kamid cafan ibnu cuyayne ka mid wuxuu odhan jiray xadiidkan wuxuu khuseeyaa ruuxa faraaisha ka taga waa nin suu u jiifay salaad subaxay dhaaftay buuri suu u jiifay maqhribkii ceshii baa dhaafay laakiin nin uu sunno un ay dhaaftay hurdo dhaafisay lama odhan karuu ihi shaydaan baa dhagaha kaga kaajin maxaa yeelay shayga mustaxabkaee sunnada ah ka tegidiisu waciid kama dhasho shaydaan baa dhagaha kaga kaajina haddee wax ka culus maba jiraba jamaaca min asalaf saasay odhan jireen laakiin daahirka waxaa weeye ninka qiyaamulilka ka tegayna wuu soo galahayaa ama xaqiiqaha lagu fasiro ama macno ah shaydaankaa salaada kaa cuslaynayo waswaas kugu akhrinayo culays iyo iqal kaa saari inaad salaada u istaagto وcan abi hurata radi allahu tacaalى canhu ana rasul ا sl slam qaala yacqid الshayطaanu shaydaan wuxuu guntayaa wuxuu xidhayaa calىa kaafiyati ra'si axadikum midkiin madaxiisa madaxaas jeegadiisa qadaadka dambe qoodaartaa dambe timaha ku yaala ayuu guntimo ku xidhahaya waa shaydaani yacqidu shayaan shayaan wuxuu guntaya ama xidhaya calىa kaafiyati ra'si axadikum midkiin madaxiisa madaxaa jeegadiisa iyo qadaadka dambe ayuu guntayaa muxuu xidhahayaa idaa huwa naama markuu ruuxu seexduu muxuu guntayaa nabiga alaa cuqadin saddex xidhmuu xidhahayaa halkaa dambe ama tima lahow ama halahaani suu kuu tooba shaydaan isagaa yaqaan suu kuu tooba isagaa yaqaan halkaasuu kaaga dhajinaya saddex yadrib wuxuu ku dhufanayaa calaa kulli cuqdatin xidhmo kasta wuxuu ku dhufanayaa calayka leylun طawiilun dushaada habeen dheer baa aho wakhti dheer baa dhimmane farqud hurdada sii wad iska jiif buu ku leeyahay tiin baruu ku dhufanaya wuu guntay moori buu ku dhuftay ama shaambad ama istaam waxaad odhan jirtee istaamka maxaa ku qoran calayka laylun طawiil habeen dheer baa ku hayee iska jiif ma dhowee saacaddaad fiirin mar markaad saacadda saa leedahay iska siyaar jiif adugu waad isla qumantahay laakiin waxaad u shaqaynaysaa askari baad u tahay ninkai shaydaan ah a b baad u tahay isma ogid u saacad fiiri waa hawlihiisii calayka laylun طawiilun farqu fain istayqada ruuxa muslimka hadduu baraarugo fadakara allaha ilaahay uu xuso subxaanahu wa tacaala oo adkaarta marka laga kaco hurdada la akhriyo alxamdu lilah axyaani bacda ma amaatanii wa ilayhi nushuur iyo aayadihii la akhriyi jiray ad akhrido inxallad waxaa furmaysa cuqdatun hal guntin baa faniinaysa saddexdii guntimood uu ku xidhay toobinihii kugu dhuftay toobin baa furmaaya waa qodob fain tawada'a ruuxii muslimkaa xufki iyo baraarugii hadduu ku daro inuu weyse qaato inxallad cuqdatun aaniya weeye guntintii labaad baa furmi fain salla hadduu tukado ragcataynba tukadana inxallad cuqaduhu guntimihii o dhan baa furmaya oo faniinaya fa asbaxa ruuxa muslimka wuxuu waabariisanayaa nashiidan asagoo firfircoon ayiba nafsi waasac waasac oo fahmaysan markaad shaydaan ya iska dhago toobini iska fujiso ilaahay xusto ood weyse qaato taad soo rumayto haddana salaad tukato ood fajarkii ku xidho aroortaa qaxwada si fiican baad u warka si fiican baad qaadan inaad fayiixin waad xoogsan waad shaqaysan waad dhaqdhaqaaqi xarkii burjigaay oo kugu xidhay kulli waad serogoos baad ka noqota haddii kale adoo qaarka dambe qaadil baad kicaysa xanuun masaj baan u baanahay xaggee isku duugaa baad la kici masheedaan dugmadii baa laga kacahaya wailaa hadduu saa ruuxa muslimka yeeli waayo asbaxa wuxuu waa bariisan nafsi isagoo naftiisu ay xuntoon cajisan fahma daran dhukubaysan baalku ka qoyan yahay foorara kaslaana caga jiidaya wahsanay wax kasta ma qaadi karo war bageeraageen ma dhaqaaqi karo war shayga xagga u leexi idinku qaada meel ba lagaaga dhegan yahay nin baa xaloo dhan kara duub ku haysta muttafaqun calayh kaafiyat ara'si aakhiruhu madaxa qaybsi dambe wey sheegada ama qadaadka waxaadaanba marka shaydaan saa in layskaga celiyo u baahan yahay waa nin xariif oo kumanaanku malaayiin sana soo jirayo dadka sidii loo dhumiyo iyo xariifku waa exbat khabiir wey khabiirka markan laakiin khubaradii ambiyada ilaahay tarbiyey baa inoo sheegay waa haddaan waddadoodii qaadno saabaalka in la iskaga dhiciyaa la rabaa can cabdالlahi bn slaam radi allahu tacala canhu qaal ana الnabiy sal slam qaal ayuha الnaas ayuha الnaas shaygu markuu culus yahay ee shareecada agteeda ku weyn yahay yaa ayuha اladiin yaa ayuha الnaas baa la yidhaahdaa aduguba hadda bini aadan ahaan haddaan ku dhaho adoo ag fadhiya aanan ku yii aan wax kuu sheego haddaan ku dhaho hebelow aan ka hormariyo hebelow hebelow mar haddaan ku dhaho waxaad og inaan soo wado war aan raba inaad si fiican u dhegaysatood u dhugato ood dhaha kala qaato idan yaa ayuha naas mar haddaad aragto waxaa weeye diyaargarooba hawl culus baa laydiin soo wada ad anfacayse dadow ufshu salaama war salaanta faafiya isalaama assalaamu calaykum baahiya ummadda gaadhsiiya wa acimu acaama raashiinkana ummadda quudso oo dadka baahan wax siiya wa salluu bileyli habeenkii tukada wannaasu niyaam dadka hurdana ilaahay xusa oo ilaahay xusuusta tadkhulu ljannata bisalaam jannada ilaahay baad nabadgelyo ku gelaysaane idinkoo badqaba oo naar ka badbaada baad geli doontaane rawaahu tirmidi qaala xadiiun xasan saxiix waynu soo marray xadiidka baabkii odoooad baynu ku soo maray baan xadiidka asagoo sidan u dhammaystirna ku soo marray darsigii boqol iyo labo meesha hadda boqol labaatan iyo laba aynu marayn inuu muxaqiqu ishaarana way ahayd wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu lah sal lay slam wa axaadiiii markuu cabdullahi bin salaam islaamay ee diinta uu soo galay waxyaabihii u horey nabigu uu ka maqlay yuu xadiidku ka mid ahaa maalinkan islaamay oo madiinanabiga u tegeen calaamadihii nabiga intaan ka eegay kitaab towradii injiil buu yaqaanay aan nabiga hubsaday inuu nabiga ilaahay tilmaamay uu yahan xogtiisa haynay een islaama nabigoo sidan labama la kulmay ayuha annaas ufshu salaam waaطcimu acaam wasaluu bileyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam sajci baa ku jira hayru maqsuud waana ka u qiimo badan loo jecel yaha takaluf aan lahayn وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم أفضل الصiyaam soon midka u fadli badan bacda رamaضاana soonka ramadaan kadib شhahr الlahi الmuxaram waa bisha ilaahay la xurmeeyey ee sanadka islaamka uu ka bilowdo ee bisha loo yaqaana zako soomaalidu ay tidhaahdo zako bisha koobaad ee hijrada muslimiinta idan shacbaan ba u khayr badaydna axaadiid baa yaa ku timid baan waxay ku khayr badan tahay bisha ay daba joogto marka la arkay hordhaca u tahay oo ramadaana muxaramna sideeday u fadli badan tahay bidaatiha waashhur xuramkii bay markaa ku jirtaa wa afdalu salaati salaad midda u fadli badan bacda alfariid salaadda mulaqaa loo jeedaa salaadda mulaqa ah, sunnooyinka wa afdalu salaati salaad midda u fadli badan bacda alfariidati wa rawaatibiha rawaatibta iyo salaadaha waajibka wixii raaca dabadood salaat lleil salaatuleilka u fadli badan waa middaa nabigu uu ku tartirsiiyey asxaabadiisa uu ku canaantay ka tegideedana uu aad iyo aad uga dayriyey rawaahu muslim وعن بن cmر رضي الله تعالى عنهma أن النبي صل سلم قاaل صلاaة اللeyل salaada habeenkee salaatuleilka ah matna matna labalabaa loo tukadaa habeen dhawood baynu soo sheegnay farqiga u kala dhexeeya salaatuleyl iyo tahajud iyo watri adda ku noqon maayo faidaa khifta subxa subaxi inuu dilaaco salaada ku qabato haddaad ka yaabto subaxa fajarkii fa awtir ku gunaanad salaaddii dheeradeed soo waday biwaaxidatin hal ragcad ku gunaanad muttafaqun calayh wa fii riwaaya faidaa khashya axadukum subxa midkiin hadduu subxi inuu dilaaco ka yaabo oogtu dilaacdo salaadda ha watiriyo riwaayo kale fa awtir awtir bwaaidai falyuutir bwaaidin cafwan tuutiru lahu maa salla hal ragcad ha ku gunaanadoo u watrisa oo tiro mutaxan ooga dhigta ama kisi ah wuxuu uu soo tukaday idan wakhtigiisii baa laguu sheegay qaabkii baa laguu sheegay xilligiisii iyo in ragcad u dambaysa ee lagu khatimo salaatuleylka jumhuur ahlcilmi sidaasay qabaan hal ragcad keligeed inay salaad tahay witr keligii oo ragcad in la tugan karo xanafiyadu waxay dhaha abadan salaad laba ragcadood ka yar ma jirtay dheh adilo badan baana burinaysa warkoodaasi wa canhu can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal kaana الnabiyu nabigu wxu sal ly slam yusalii kii tukada min alleyli habeenka xaggiisa manaa manaa labalaba u tukanaya ragcatayn ah wayuutiru wuxuu ku gunaanadi jiray salaaddaa dhabanka ah ee soo socotay biragcatin hal ragcad buu ku gunaanadi jiray toddoba haday tahay nabigu wuxuu ku wutray toddoba ugu yarayd nabigu waagu dambe u waayeelay haddii wakhtigu ku yaraado toddobu ku witrin jiray marna sagaal buu ku witriyey salaatuleilkii ka dhigay marna kooiyo tobanna waa u badnayd saddexiyo tobanna waa ku witrin jiray mararka qaarkood intii marka laga soo weriy nabi maxad sal ly oo witir wada socday qiyaamil hal mar tukada saddexiyo toban baa ugu badan kooiyo toban saddexiyo toban sagaal toddobo متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رsuuل الله rasuulka ilah wuxuu ahaa يfطر kii afura min الشhهر bisha xagge bil buu afuraya xatىa nadunna ilaa aanu isdhahno alaa yasuuma minhu nabigu waxba ka soomi mahayo bil baa bilan nabigu dhaqan ooma ahayn bil dhanoo bilatay inuu isagoon wax ka soomin ay dhammaato dhaqan ooma ahay mararka qaarkood buu nabigu bisha badankeed iska afuraya ilaa aan isu dhaanasho nabigu bishaani waxbaba ka soomi maayo xataa nadunno ilaa aanu malayno anlaa yasuuma minhu ay min ashahr bisha xaggeeda nabiguisho waxbaba ka soomi maayo wayasuumu bilaha qaarkood buu nabigu soomi jiray xataa nadunno ilaa aanu malayno anlaa yuftira minhu shay shuu nabigu waxbaba ka tegi maayo wuu dhammaystiraya soom buu ku dhammaystiraya bisha sida ramadaanka oo kale shacbaan iyo muxaram baa ugu badnaa wkaana laa tashaau nabigu midkaadan doonin buu ahaa an taraahu nabiga inaad aragto min aleyli habeenka xaggiisa musaliyan isagoo tukanaya ilaa rayto waad arki jirta ninkii nabiga u kuurgale isku daya inuu nabi maxamed habeenka tukanay salaatl inuu arko waa arkahayaa walaa naaiman nabi maxamed oo jiifa bal habeenkoo ma la arkay waad arkaysaa ilaa ra'aytahu yani nabiga dhaqankiisu dhadhexaad buu ahaa cibaadada laa tafriida walaa ifraadu nabigu yaqaanay dhexdhexaada habeenkii qayb ka seexo qayb ka tuko bilaha qayb ka soon qayb iska daa waa cibaadada ugu adag wey nafta intaad ka adkaato inaad meel saartood jiir ku caydhiso ay ku murxdo biniaadamku waa yaqaanaa inay habsoomaan oo iska badaayaan oo shanta wakti ku urursadana way yaqaanaan in marna la dallacsiiyo marna la hoos loo dhigo weligeedna sidaa lagu wado ambiyadun baa awooda ambiyadu rususha awooda hawsha hawl adag wey baalic naasilka ogu daran nabtu waay ku dhihi ama hurdada ii daa ama baasha kolbaa kadhackada iga daayo jiirta isaar marka soonka la xidhiiriyo waxaa ka dhib badan soon maalinna afur waxaa ka sii dhib laba maalmoodna afur maalinna soon maxaa yeel laba maalmood afurto xooguu shalay baa saddex ma kaga dhigtaa baashu way baratay boogta carabka way la baxday marka shayga marka marna xagga bini aadamka iyo basharka iyo shahwaanida loo celiyo marna xagga malaa'igta loo xawilo wax nafta dhiba wey nabigu marka haddaad habeenkii doonna buu i asagoo jiifa inaanu arg waan arki jiray haddaanu doonno asagoo tukanay waan arki jiray asagoo sooman waad arki asagoo afuran baad arkaysa ilaa ra'aytu rawahu lbukhaari marka sidaa dhexdhexaadka ah ee naftan aan lagu xadgudbayno xuquuqdeedii iyo ahalkii iyo qaraabadii ilaahay xaqiisana aan la hilmaamaynin hawsha ku wada buu ku leeyahay saxaabigu وعن cائشha رضي الله تعالى عنها أن رsuuل الlahi صلى اه عليه وسلم kaana يuصلي إحدى caشhaرaةa رaكcaة nabigu koo iyo toban ragcadood buu tukan jiray tacni hooyadan waxay ka ujeedaa fi leyl habeenka gudihiisa habeenka yani bacda salaaة الcishاء koo iyo toban ragcadood salaaة الleyl ama qiyaam الleyl ama witra ayuu tukan jiray hadda kooiyo toban way yar tahay nabigun in badan buu soo jeedi jiro suuratulbaqara aalicimraan nisaa buuba akhriyi jiray kooiyo toban say isku keenaysaa yani qiyaamku nabigu dheeraynaya sujuudu dheeraynaya yasjudu nabigu wuxuu sujuudi jiray asajdata hal sujuudo min dalika kooiyo toban karcadood ka mida qadra maa yaqra'u axadakum cafwan axadukum hamsiina aaya hal sujuud buu nabigu sujuudsanaanaya oo wejiga dhulka ku haynayaa qadra maa yaqra' intuu ka akhriyo midkiin aya konton aayadood qabla an yarfaca ra'sahu intuusan soo toosin uu sujuudaya konton aayadood tartiib aad akhridaan suuraddan weeye ayuu nabigu sujuudsanaanaya sujuud walba waa sida wayarkacu rakcatayni laba ragcadoodna waa tukan jiray qabla salaati اlfajr salaadda fajr horteedna ragcatayn buu tukan jiray uma yadajic wuxuu u jiibsan jiray calaa shiqihi اlaymani dhanka midig xataa yaأtiyahu اlmunaadi liلsalaa ilaa uu u yimaado ninka ummadda salaada ugu yeedhaya ugu baaqaya muadinka ahaa rawahu اlbukhaari idan koo iyo toban ragcadood oo witro wada socota iyo laba ka dambaysa haddii tii fajarka lagu xisaabo marka waxay noqotay saddexiyo toban saasay isku noqdeen mararka qaarkoodna ragcateen witr ka dambeeyo oo nabigu markaa uu salaatulnahaarka ku bilaabi jirana way jirtaa wacanha caaisho waxaa ka sugan nabigu calayh salaatu wasalaam salaadiisu waa isku qiyaasnayd had iyo kor sujuuddiisa iyo rukuucdiisu iyo ictidaalka dhexe ee marka rukuucda laga soo toosay welina aan sujuudda la'aadin ah waxay ku beegnaayeen ku qiyaasnaayeen qiyaamkiisi iyo qur-aan akhriska intuu taagan yahay walidaalika fuqadu isku khilaafeen in oo qiraa'ada la yareeyo ragcada inaad badsato sujuuda badsato iyo inaad qiyaamka iyo istaaga badiso quraan akhriska badiso keebaa fadli badan waynu gaari doonaa xadiidka ku saabsan markaynu insha allahu tacaala fiirino saxaabada nabiga calayh salaatu wasl dhaqankiisaabay qaateenoo oh, sujuudda aad bay u dheerayn jireen cabdullahi bnu zubayr markuu habeenka salaatulid tukanayo ama salaatubarqin u barqinka tukanay mararka qaarkood wuu sujuudi jiray ilaa qoolayda xaramka ay moodo waxaanu dhagaxyo iskaga istaagto ku degto sujuuddu intuu ku daaho iyo qoolaydu waxay u xaramka duduusho somayd arag iskaga dega dhagax bay moodi meesha kankoomaysoo fadhiya markuu dambe soo kaci kala yaaci odh shoo wuxuu dhagaxba ma ahay saasuu ahaa markuu taagan yahay axad bani aadam la khushuuca ma rag bursaciid bn jubayr markuu cabdillah jubayr ka hadlaayey dhagax inuu yahay qod baad moodi geed dogob oo saa loo qutanshay tusaa u istaago madaxa fururiyo maxalusuudka fiiriyo yaad ugu xarakaad aada ku arkayn ilaa aad moodo wuxushow waa tiir la qutanshay bani aadama ma aha baashaan iska gadaama dhagahaysaane marna xagga fiirinaysaane marna xoqanaysaan marna qamiiska saxaysaan ee mar koofiyadda la sixee mar xumaadda vigeeda la toosin ee mar saacadda saa lagu hayee bal nin salaad xidho saale maxaa ka maqan qolyaha markay salaada galaan shaydaan baa dhihi xaragooda saasay maanta ku haynayaan shaqadaa iska ilaali shuqul xun weeye uskunuu fi salaa nabi wuxuu yihi salaadda gudaheeda ku xasila ninkii dhaqdhaqaaxiisa u qaba mar hore ha soo dhammaysto bacdl muxuu yihi ninkii fawdaxiisa u qaba xamar ha weydiiyo ninkii dhaqdhaqaqa xiisa u qaba iyo hawlahaas marka hore soo dhammaysto adoon gadaama dhabanaynin oon takar ku haynin salaadda imow ilaahay hor istaag hawshaada dhammayso wacanha hooyadan caaisha waxaa laga wariyaa qaalat inay tidhi maa kaana rasuul اllah rasuulka ilaahay ma ahan yaziidu kii ka kordhiya ka badiya fii ramadaan ramadaan gudihiisa walaa fii hayrihi iyo bil aan ramadaan ahayn mid ka kordhiyo ka ma ahayn salaatuleylkiisa iyo qiyaamuleylkiisa calaa ixdaa casharata ragcatan koo iyo toban ragcadood see u tukan jira hooyoy yusallii arbacan afar buu tukan jiray wada socota falaa tas'al ha i weydiin can xusnihinna wanaaggooda quruxdooda siduu u qurxiy afarta ragcadood wa tuulihinna iyo dhararkooda bimacnaa hooy ku leedahay afar ragcadood intay leegiin dheerarka iyo qur-aanku nabigu gelinayo iyo ictidaalkooda iyo quruxda la yaabtu tukanaya nabigu uma yusalii arbacan afar kaluu tukan jira falaa tasal ahadna weydiinin can xusnihina qurxintooda iyo wanaagooda iyo quruxdooda iyo watuulin dheerarkooda xagga qur-aanka iyo qiraa'ada uma yusalii alaaan waa sideed kadibna saddex buu tukan jiray meeqa wey sideed saddex loo geeyey kooyo faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maalmaal habeenna ka miduu nabigu intuu salaad dheer tukadayba isagoon watrinin buu seexday hadhow buu raba markuu soo dhowaado waagu inuu watriyo atanaamum nabilo miyaad seexan qabla an tuutiro intaadan watrinin ka hor miyaad seexan faqaala nabigu wuxuu uhi yaa caaisha caaishoy ina caynii tanaamaani cafwa ina caynaya labadii indhood baa tanaamaanay seexdaa labadii indhood baan ka seexdaay walaa yanaamu qalbi qalbiguu ma seexdo qalbiga uma socdo weyse iga jabi mayso waa kontarool lahay laakiin wixii indha ay arki jireen inaan arag baa laga yaabaa oo qoraxdu aana dareemin inay soo baxdo wixii xawaasta ku saabsan indhaha idinkaa idinkala mid ahay ama qalbiga xayi baan kaana khasiisa min khasaaisihi miya mise waa khasiisat اlambiya ambiyadoo dhan baa wadaaga hawsha ayada ah sida raajixa muttafaqun calayh mararka qaarkood marka saddex bay noqon jireenoo saddex iyo toban bay noqon jireenoo intaan la gaainba ragcataynka fajarka nabigu markuu iyaamka u istaago waynu gaari doonnaay ragcatayn yuu ku bilaabi jiray foolbaxsi ah muqadimo soo weysayso kadibna ragcatayn bilow ee fudfudud oo qur-aan kooba nabigu ku akhriyey oo lugabaxsi ah oo la sibrabax ayuu samayn jiray nabig al sal slam arti hadda marka qadada laydin keena xoogow shaabaa laga soo hormarino fuud baa laga soo hormarino hawsha maxaa lagu sugahayaa remigu waa yaaan manuun iyo oog bun laga soo hormariya neefka wadaadaha loo qalay intaan alaabta culus la keenin salaada marka waxaa la rabaa inay kala dambayso tartiibsanta awalkeeda iyo aakhirkeeda salaada nabi maxamed u yaraa u gaabnaa waxaa u dheeraa dhaxday dhumcadeed gelaysa bilow tartiibbu nabiga ku bilaabaya marka dambe waa hoorinaya dhaxdana way kala baxaysaa bini aadamku ataa markuu hadlay saasa la rabaa muqadimo kooban hadal dhexda ku jiro duluciisu ballaadhan tahay oo fidsan oo faahfaahsan oo la fahmi karo oo meelo walba taabanay iyo gebagebo la gunaana hadalku la ururiyo waxaanaad iska wadaysaan ee asagu aan barakada lahayn iska joojiye baashu waa in bilaabato muttafaqun calayh wcanha ana nbi sal slam kaana yanaamu awala leyl hooyada waxay tiri nabi maxamed habeenkii horaantiisuu seexan jiray wayaquumu aakhirahu niska dambena waa soo kici jiray fayusalii waa tukan muttafaqun caleyh habeen ninkii soo jeedaya qaybta dambe haka soo jeedo habeen ninkii soo jeedaya qaybta dambe haka soo jeedo niska hore la soo jeedo waa lagu xanuunsadaa intaan la gaarin cibaadiya khayr xanuunnaa laga qaadaa waa lagu cimri degdegaa ayrkaa un cadaanin baad cadaani ayrkaa un godanin baad godani kalarkaadaa tegi dheha wejigaa kaa tegi dhacaankaa kaa dhammaani oday lixdan jiraad u muuqan adoo labaatan jira wejigaa ku shubaysani indhaha xamil yeelani adoo dhan baa isbedelaya waa khatar w dhakhaatiirtu waa ka digaan iska daa wax kale habeen haddaad soo jeedaysaan niska dambe ka soo jeeda sideed saac kaca sagaal saac kaca toddobada kaca laakiin fiidkii ha la seexdo cishaha markaad tukataan ninkii ilaahay la tashanaya faylal akhar xaraysanaya niska dambe ha xaraysto odaygii mahatir ee maleesiya iyo waa dhoweed soomaalidii maleesiya u tagay nin baa iga sheekeeyey waa dhoweed nteen kuma dhan tagay waa siyaasiga adduunka ugu daweyn hadda sagaaشan iyo meequ maraya sideed mise toddobo war meeqo wey adaa isla caaye ah, sagaaشan iyo toddobo soomaalidu aad u jecel yahay waagu dalka xukumaya bay shir u qabtay uu iskugu yeedhay talooyinkuusiiy waxaa ka mida b m wax ka dambeeya ha soo jeedo soomaaliya qoys waalan baa tihiin caawo dhan uun hadlaaya maqaxyaha fadhiya bm haddii la gaara seexda aad buu hadlay raggii maalinkaa fadhi nin ka mida ah iga warramay nabigu wakay kaana yanaamu awal اleyl wayaquumu aakhira sidaa yeela xataa haddaynan khayr ku soo jeedaynin caafimaadkiinna u tura ila beryahan la sireeya la doonayaa ku bixinaysa inaad is rabtaan inaad ha niska dambe soo jeeda niska horena seexda muttafaq calayh وعن ابن مسعوud رضي الله تعالى عنه قاaل صalaytu mعa النabiي laylة habeen baa nabiga la tukaday nabiga hadda gurigiisa wuu iska furaa masaajidkana waa ku dhaganaa saxaabada qaarkood markay da nabiga maxamed oo albaabkiisa furanayo tukan qirays ay maqlaan intay iska u galaan bay la tukan jireen guriga maxaa u soo gasheen iyo waa sida waa saunbaaya midna ma jirto hawlihiinni waxaa ma soconay salaytu maca nabiy leylata habeen nabiga la tukaday falam yazal muusa nabigu ka zuulin qaa'ima inuu taagan yahay salaaddii ku xidhay salaatullah isagoo tukanaya nabigu istaaggiibu ka dhaqaaqi waayo saan u taagayn suubanu xataa hamamta ilaa aan doonoon damaaciyey buu hi biamrin sawin oo biamrin suu'in wax xun ilaa aan ku fikiray waxaan wanaagsanay oo aniga igu wanaagsan nabigan aan ku wanaagsan ilaa aan ku fikiray yuu nabigu taagnaaba qur waday qiila waxaa la maa hamamta abaa cabdiraxmaanow maxaad ku hamiday maxaad damacday qaala wuxuu hi hamamtu waxaan doonay an ajlisa inaan salaadda nabiga intaan ka goosto oon aan racataynkan u dhammaystirto aan iska tago nabiga lamaba dhaqaaqaaye hamamtu waxaan doonay an ajlisa inaan fadhiisto wa aadacaw nabigoo taaganna aan iskaga tago waa arrin xun buu hi ma qabato nabi maxamed iyo cabdulaahi eh, nabigaa weyn wuu dhali karaa wuu ku dhowaan inuu nabigu dhalo ninkaa isaga hadduusan dhali karinba waa waayeel nabigu xilliga ayadaa ah. cabdullaahina waa wiil yaroo kayraba soddon jir ama labaatan iyo siddeed jira ah. nabigu wuxuu xamilay buu xamili waaye marka wuxuu waxaan damcay waxaan ka yaabay nabi allow inoo sii wad intaan dhaho inaan ragcataynka anugu iska dhammaysto iska dhaqaaqo muttafaqun calayh yacni nabigu sidaasoo ugu dadaali jiray wey qiyaamuleilka iyo salaadaha cabdulaahi taasaa qabsa cabdullah bin mascuud weeye hadda alhudali xudayfana maxaa qabsaday waata wa can xudayfa radi allahu tacaala can xudayf bn yamaan isaga abihi waa laba saxaabiyi qaala wuxuu uhi saxaabigu sallaytu maca الnabiy daata laylatin habeen habeenaha ka midaan salaatuleylka nabiga ku soo xidhay faاftataxa albaqarata suurat اlbaqar uu nabigu furfurto bilaabay ay bacda alfaatixa w suurat اlfaatixa inaan laga tegi karin salaad sunaa iyo mid farada intuba nabiga caddeeyey saxaabigu hadda wuxuu soo gaabsaday itikaalan calaa fahmi saamic yani ninka muslimka uu garanaya salaaddu inay faatixa u horaynayso iyo qur kale dheeraabu raba saxaabigu inuu kuu sheego baqaru nabigu dhameeyey yuu bilaabay faqultu waxaan idhi buuri yarkacu cinda almia waa xaafid xudayfa waxaan idhi buuri nabigu markuu boqol aayadood akhriyo yuu rukuuci doonaa ragcadda koobaad saasaan iska dhaadhiciyo buuri marka uma madaa nabigu waaba socday buui boqol aayadood oo tartiiba markuu marayo tag waa socdaa nabigu ma rukuuci faqultu waxaan yusalii biha fii rakcatin famada xadiidku waynu soo hormarin isagoo dheer sidan ka faahfaahsan baynu soo hormarin marka hore weeyahaati marka hore iska dhaadhiciye nabigu racad boqol buu ku rukuuci doonaa faqultu waxaan yusalii biha fii rakcatin famada boqolka aayadood ayuu laba ragcadood u qaybin doonaa ama hawsha dhanba wuxuu ka dhigi doonaa ragcad baana sidhi buuri famadaa nabigu waa socday faqultu waxaan hi yarkacu biha baqaruuba ku rukuuci waxaan si baqaruuba ku rukuuci doonaa bal hadda boqolkii dhaaf oo ka teg ee nabigu markuu baqaro dhammeeyo yuu kuu rukuuci doonaa uma اftataxa الnisaa baqaruu dhammeeyey nabigu gunaanadii haddana annisaa buu bilaabay tartiibka baqariya in laisku xijiyo suuraة الnisaa waa tartiibkii masxafkii ubay bnu kacab iyo cabdillah bn mascuud weeye tartiibka hadda qur-aanku iskugu xigay suuraة اlbaqara aali cimraanna waa bandhigii u dembeeyey jibriil nabigu qur-aanku u bandhigay iyo tartiibkii cumaanigahaa wey way kala yihiin tartiibka horu qur-aanku u tartiibsanaa wuxuu ahaa suuraة اlbaqara waxaa ku xigay suuraة الnisa tii wey saasuu nabigu u bilaabay suuraة الnisa faqaraha idna waa dhammeeyo الnisa uma اftataxa aali cimraan aali cimraan buu nabiga haddana bilaabay faqara'aha waa dhammeeyey ayadna yaqra'u baqare iyo nisa iyo alicimraan nabig wuxuu akhrinhayaa mutarasil asagoo tartiibsanay kaadsanhaya ma degdegahayo salaada gaabiya waa markaa aanu jamaaca muslimiine farad tujinhayo anoo wardigay us xadaad igu soo daba xidhaato malagaaan baa galay midda kale cabdullahi wiil yar baa tahaye waa yeelkiibaaba taagane maxaa ku helay taagnow qur-aankana si wax u dhegayso yaqra nabig wuxuu akrinaya qur-aanka markuu akrinayo baqariya alcimraan nisa mutarasilan isagoo tartiibsanaya mutarasilku waa in qur-aanka xuruuftiisana la kala sarsaaro makhaarijtana la ilaaliyo xuruuftana aan la isfangelinin xaqidana la siiyo intaa waxaa dheer idaa mara biaayatin fiiha tasbiix hadduu nabigu soo maro aayad subxaan ay ku jirto ilaahay lagu nasahayo ceeb laga hufahayo sabaxa subxaan allahi buu nabigu odhanaya waidaa mara bisu'aalin meel addoomuhu ilahay wax ku weydiisanhayaan hadduu soo maro ama rabbi wax weydiista uu leeyahay ama su-aashii baryada rabbiga lagu amaanayna sa'ala ilahay buu baryahaya nabigu qur-aan ma wado xisaabo kaloo ku jira imaamku hadda markuu qiraada bilaabo hadduu iska bilaabo ducaysi iyo subxaan allah waa ninkan ku ciyaarhaya warka soomaalida waad garanaysaa nabigu tartiib ujeedada qur-aanku wa idaa mara bitacawudin wax ilaah laga magangalo markuu nabigu soo maro qur-aan sheegayena tacawuda ilahay buu ka magangalayay naar la shee ilah iga badbaadi balaaya haddii allow igarab mari ayuu odhanayay uma rakaca markaasuu rukuuca rukuucdii koowaad wey hadda baqaraa dhammaatay alcimraan ba dhammaatay nisaa dhammaatay ducadii iyo wii la gelin karo dhan bunaba geliyey waa meeqasac ya markaa u yar waa laba saac iyo barh wey oo istaag ah oo markay u yar tahay idinka caadiga ah baqaro konton daqiiqaa lagu akhriya haddaan lagu ciyaarayn ya nimankiina carabka badan ee meelaha welimaysta konton islaamka qumbadna saacad iyo badh saacad iyo badh saacad iyo badh nimanka qumban o aalicmaan nisana oo laisku daro baqaramakayr mase ka badan yihin way la eg yihiin haddaysan ka badnayn saacad iyo badh kale ku dar meeqa saac wey hal saacu ducaa iyo subxaan allah iyo tacawudna ku dar afar saac nin fayow oo agga qalbiga ka fay unbaa tukan kara ma aha nin feedho adagoo jiim in badan soo ceera kama hadlay aniga waxba kama jira kuwa murqaha kuuso waxba ma qabanayaan waxay rama taagnaan karaan xataa cishaha rafa iyo ku rabaadahaya qalbiga weeye halkana halkana laga taagnaadaa saxaabigu wuxuu uhi fajacala yaquul markuu nabigu rukuucay qur-aankii waxaa ka dari doona subaan rukuucda sujuudda uma qaala nabig wuxuu ihi fajacala wuu rukuucay fajacala yaquul wuxuu nabiga gudagelay inuu leeyahay subxaana rabbiy alcaiim ducadaasu ku celinaya waxaa nasahan oo ceeb ka hufan rabbigayga weynaa fa kaana rukuucuhu rukuucda nabi maxamed waxay noqotay naxwan wax ku dhow min qiyaamihi intii baqariya aali cimraan isagoo nabigu dhammaynaya saddex saac iyo barti uu taagnaa wax ku dhow haddana rukuucsanaa aduu aroortaasi dhabarka ka kici ya laba sac miyaan khayr inaad fahanteen baan raba uma qaal nabigu wuxuu allahu liman xamida ilaahay waa aqbalaa ama rabbi ha maqlo waa liman xamido axadka ku mahadiya rabbana laka alxamd alla mahadi aday kuu ahaatay uma qaama طawiilan ictidaalka wuxuu oo adkaartay ducooyinka uu waday wax ku dhow mimaa rakaca rukuucdiisi oo kale rukuucdii wax ku dhow buu uma sajada waa sujuuda faqaala subxaana rabi alaclى fakaana sujuudu qariiba min qiyaamihi sujuuddiisina waxay ku dhoweyd qariiba min iyaami ay min ictidaalihi ma aha qiraadii ictidaalki weeye qiyaamka dambe laguu sheegayo ictidaalkii wax ku dhow nabigu sujuudsanaa rawaahu muslim sidaasuu nabigu salaadiisa u agaasimi jiray haddee nabi maxamed oo dembigiisa hore kii hore la dhaafay oo wax walba ilaahay u ballanqaaday baa sidaa yeelaya idinkoo warkiinu uu qulban yahay maxaad moodaan habeenkaa laga faa'idaysta cimrigu waa iska qaliil wax yar wey saacadaa la nool yahay marka kaydka rabbiga waxa la dhigto وعن jاaبر رضي الله تعالى عنهma قاaل suئila rasuul الlah rasuulka ilaahi baa la weydiiyey ayu salaaةi أfضل nabi allow salaateebaa u fadli badan baa nabiga la yidhi salaad salaatuleyl baa loo jeedaa iyo salaad sunno ah qaala wuxuu nabigu tuul اlqunuud istaag dheer iyo quraan dheeroo la akhriya u fadli badan rawahu muslim almuraadu bilqunuut huna wa alqiyaam qunuudka waxaa laga wadaa istaaggaa laga wada qunuudka macaani badan buu noqdaa aacuu noqdaa aamuskoo la aamusuu noqdaa shib la yidhaahdo qur-aankii diinka la dhagaysto qiraa'ada iyo istaaggeeduu noqdaa macaani badan buu noqdaa laakiin alqunuud huna waxaa looga jeedaa istaaggaa looga jeeda saa darteed xadiistan waxaa daliishada shaaficiyada iyo culammada ku raacday yidhi oo rag aad u fara badana salaatuleyl iyo salaad sunna ah u khayr badan inaad qiraa'ada qur-aanka badiso intaad rukuucdii sujuudda badan lahaydood boqol ragcadood tukan lahayd koob toban ragcadoodoo qur-aanka aad ku dheeraysay tuko in tirada rukuucdii sujuudda la badiyo waxaa ka fiican ba xadid kale daliil ila nabigaa la weydiiyey jawaabta nabiga meel loo dhaafa ma laha qiraa'ada asagaa sameeyey oo taagna afar saacadood wax ka badan taagnaa nabigu isagoo qur-aan akhrinay markood hadda halkaasay mareen waxay leeyihiin sujuuddoo la badiyaa ka fadli badan maxaa yeelay nabigaa inoo sheegay adoonku alla wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay ee sujuudda gudaheeda ku ducaysta ilahay inuu idinka aqbalaa badane kow saxaabigii wuxuu ku yidhi nabi allow inaan kula rafiiqaan rabaa aakhiro jannada faacidnii bikarat الsujuud sujuudu soo badi kacb bn rabiicat alslami buu ku yidhi saxaabi kaleu ku yidhi idan waxay dhaheen sujuuddaa fadli badan waa maxaye ama sujuuda dheere ama sujuudyo badan la imo boqol ragcadood meeqa sujuud baa gelaysa laba boqoloo sujuudood kun ragcadood maxaa gelaya laba kunoo sujuud baa gelaysa sujuud waa labe sujuudda ha la badiyo yidhahdeen adilada nin walba u daliishaday way xoog badan tahay sheekh islam imtami wuxuu yihi warkiina waxba kama jiraan yaro hee way siman yihiin labadooduba waa isku mid oo maxaa jira qiyaamku wuxuu ku fadli badan yahay waxa gelaya qur-aanka ah sujuudduna waxay ku fadli badan tahay qaabkeeda oo maxaad ka wadaa imaama waxaan ka wadaa addoonku adoona wuxuu muujiyey markuu wejigiisa sharafta dhulka u dhigo uu ilaahay u booreeyo hay-ada iyo qaabka marka fiiriyo sujuud wax u ma jiro dikriga marka la fiiriyo ninka taagan rabbi hortaagan ee qur-aanka ee ilaahay baryaya wax ka qiimo badan ma jiro idan wuxuu le way kala doorta idinku anu waxaan leeyahay istaaggaa fadli badan maxaa yeelay nabiga dhaqankiisibaa u badnaa salaatuleil gaaba nabiga weligii ma tukanin sujuudda in la badiy haddii ay fadli badanta nabigaa badin lahaa boqol ragcadood laba boqoloo ragcadood oo afar boqoloo sujuud noqotuu gelin lahaa maya dhowr jus toban jus buu nabigu gelin jiray hal habeenba wuxuu ku tukaday min suurat albaqara ilaa caraaf suurat albaqara ilaa anfaal buu tagay nabigu waa oo sidiisa hadda tobanka nabi maxamed waa labaatan jus weeye alaabtiina la dilaandilinaya ma aha tobanka jusee nebi maxamed e waa labaatan jus buu udhigma oo kiina ah markaad weliba qumantihiin marka wadaadduhu dooday doodeen waxaan ku kala bixinaynaa siduu nabigu doortay baa afdalu salawaati ah oo ah duulu اlqiyaam duulu اlqiraa'a wallahu subxaanaه wa tacala aclam